bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar bir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasali allahuma cala nabiyina maxamed bni cabd khatam اlأnbiyaءi wاlmursaliin وعalى alihi وaصxaabihi وaslama تsliima kasiira ama bacd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma yanfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ku dhex jirnay daraskii siirada ahaa waa masawaadkiisii iyo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam howlgalkii intuu ifkan joogay uu ku dhex jiray marka waxaynu maraynay sariya waa sariyatu cabdiraxmaan ibna cawf ilaa duumat ljandal ama sariya ilaa duumat ljandal wa fii shacbaan sanadii baynu ku dhex jirnay ah, lixaad taariikhda islaamka iyo hijriyada marka bilbil dhacdooyinkii ayuu sheekhu soo xuseeyey markii shacbaan la marayo bisha ramadaan ka horeysa intii ka horeysayna aada arkaysay howlgallada uu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam arsala calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray nebigu cabdiraxmaan ibn alcawf ibna cawf oo ka mida ah tobankii jannada loogu bushaareeyey maca sabci miatin min asaxaaba isagoo toddoba boqol oo asxaabta horkacaya waa col gaalo ah oo kooban liqaswi danikal bani kalab qabiilada magaca la odhan jiraa lagu duulay fii duumati ljandal meesha duumatuljandal la idhaahdo waa ceel weeye ceel magacii oo u jira madiina lix iyo soddon mayl xagga ciraaq ayuu ka xigaa bari waqooyi waay waqad wasaahum calayhi salaatu wasalaam qabla safar nebigu asxaabtan wuxuu u dardaarmay intii aanay socdaalka gelin biqowli hadalkiisi buu u dardaarmay macnaha si aan inxiraaf ugu dhicin oo dariiqa toosan ee saxda islaamku uu doonaya aanay uga baydhin daraaddeed buu dardaaran buu colka baxaya rasuulku siin jiray sala allahu calayhi wasalam ujeeddadiisuna ay tahay hadafkii jihaadka loo jideeyey inaan laga baydhin dardaarankii nebigu waa sidan uqzuu jamiican fii sabiili illaah idinkoo dhan jihaadka gala intiinan aan diray faqaatiluu man kafara billaah la dagaalama qofka ilaahay ka gaaloobay ee kuwa ku socotaana walaa taqulluu waxa khuluulka la yidhaahda iska ilaaliyo xoolaha aa qabsataan iyo qaniimada ha kala xadina hal qafka iska ilaaliya hal qafka walaa takdiruu ballanfurkana iska ilaaliya oo idinkuna ha isku ballan furina gaaladana ha ku ballan furina walaa tumathiluu miyid waleemkana iska ilaaliya xuquuqulinsaanka meel ha kaga dhicinoo meydka dhintaha taabanina walaa taqtuluu waliid ilaahay hadduu labadaaba diido dee waa lala dagaalamaya waayo gaalnimo awood sheegatay ayuu markaa ku soconaya waa kaa qur-aanku tilmaamaya qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllahi walaa biاlyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun kuwaa la dagaalama idin soo xidhiidha ahlu kitaabka ah idin dhow aan ilaahay aakhira toona rumaysnayn ilaa ay cashuur bixinayaan iyagu dulaysa ayaddu saas bay suura tawa tawba <coughs> waaya marka dee qolo way islaamtoo ninkaasi ninkaa madaxda iyo koox la socota in kalena waxay yidhaahdeen mar haddaa cashuur loo bandhigteen bal kristankaa xun baanu sii haysan lakin cashuur baanu xinayna nabadgelyana waa bixinayna shareecadda islaamkana waa hor imanayna hoos imanayna heshiiskii bay aqbilaan fataزawaja cabduraxmaan binta ra'iisihim cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ka guursaday ninkan soo islaamay ee suldaankooda ahaa inantiisiibuu oo durba xidhiidtinimo cusub ayuu bilaabay oo dee meesha xidhiidhkii ayaa la geejinaya la doonaya inuu adkaado kama amarahu bidalika calayhi asalaatu wasalaam nebigaana sidaasii amroo yidhi ninkaasi hadduu islaamo la xidhiidh ila waa xadhig xidhasho adage wa haadihi aqrabu waasita tani waa waasitada ugu dhow waasitadu waa xidhiidhka iyo xadhigga adaga ugu dhow litamkiini silaati lwuddi kalgacalka oo la adkeeyo bayna alumaraa dadka madaxda ah kalgacalkooda marka la gijinayo sodog iyo sodoh iyo seedi iyo xidiidtinimo waa inay timaado Ah, tamkiinku waa adkaynta silaat waa xidhiidh wuddina waa kalgacalka litamkiini silaati lwuddi bayna alumara dadka madaxda ah madaxdii muslimiinta iyo kuwii gaalada ahaan jire soo islaamay xidhiidhkoodaa la doonaya in la adkeeyo saa daraaddeed buu nabigu xidhiidtinimada faray calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan bixayu sibaa loo xidhiidhayaa yahumu kullan maa yahumu laakar yahumu kullan mid kastaba waxa hami gelinaya maa yahumu alaakhar ka kale waxa ami gelinaya oo midiba uu jecel yahay kan kale inuu ka xagi xidho labada dhinac marka si ay isugu fikiraan oo ay isu tixgeliyaan daraaddeed baa loo xidhiidhaya fa nicim maa hiya waxa u wanaagsan oo nicmo leh siyaasatu lmuslim qofka muslimkaa siyaasadiisa walmaxaba iyadaa kalgacalna leh qofka muslimka ah siyaasadiisa ya a siyaasatu silmi walmaxaba nabadgelyada iyo kalgacalka siyaasadda keenaysa ee tan oo kale abaa fiican nebiguna saasuu ahaa alayhi salaatu wasalaam kuwii u dahay madaxda ahaa markii uu qabsaday maaragtay addoomihii uu ka helay qaar buu guursaday oo dabeedna ilaahay ku badbaadiyey horeynu usoo marnay qolada arrinkoodu saasuu kusoo gebagaboobay waxna way islaameen waxna islaamkay hoos yimaadeen sharkoodii baa laga naqay sariya tanna waa duulimaad kala un oo bishii lafteedii una iyadoo mar walba aada arkaysa inaanu nebigu ka nasan calayhi salaatu wasalaam sariyadanna waxaa la idhaahdaa waa sariyatu caliy bna abi aalib ilaa bani sacdi qabiilada reer bani sacdi la idhaahdo ayuu cali bna abi aalib nebigu col u diray buu yihi horkac wa fii shacbaan bishii shacbaan waa tanaynu bir shan hora arsala calayhi salaatu wasalaam caliy bna abi aalib fii mia cali buu ihi boqol mujaahid kaxayso ligadwi bani sacd bni bakrin qabiilada magacaa laydhaa baa lagu duunaya bifadak eryaday deganaayna waa fadak fadagtuna waxa weeye magaalo u dhaxaysa madiine iyo khaybar macnaha baynaha wa bayna almadiina situlayaal min jihati khaybar ereyada khaybar waa waqooyiga madiine ayay meesha ku taalla caliyo boqolkaa kaxayso dadka meeshaa dhaqdhaqaaqaya soo ruqaadsanaya ee iblaysku dabada ka soo wado bal inaga soo aamusiin sidaasuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam liannahu balaqahu waxaa nebiga soo gaadhay oo warkii uu ku helay annahum yajmacuuna aljuyuush inay col soo ururinayaan maxay colka u soo ururinayaan limusaacadati yahuudi khaybar yahuudda khaybar degan ayay doonayaan inay xoojiyaan khaybar waa meelay yahuudda dee markii madiine laga eriyay isku urursadeen waxay codsadeen in halkaa loo daayo oo midhaha ka baxana ay badh siiyaan nebiga badhna quutaan heshiis buu nebigu sidii kula galay beeraha muslimiinta ale idinkuna beera badhna quuta badhna soo dira heshiisku saas u ahaa way u qaadan waaye markastoo ay yaro nafisaanna way soo bararaan marka nimankii nimankaa shishe qabiilada carbeed bay soo wada shireen waxaana lagu soo shiray in yuhuud la xoojiyo calaa xarbi lmuslimiin muslimiinta si loola dagaalamo muslimiinta weerarha lagu qaado muqaabila tamrin timir baana la dhaadsanayaa taa yucduunahu ay ka siinayaan min tamri khaybar timirta khaybar carabta dhinaca waqooyiga taala iyo yuhuudda khaybar baa wada hadlay yuhuuddii baa waxay idha waryaaneen kol haddii carabi timir naga qaadayso dee idinku nama naga qaado maxamed naga dhiciya intuu maxamed qaata idinku qaata ba idhaah laakiinan ku wada duulle ka warrama ee waa sax ba idhaah heshiiskaa markuu nebigu maqlay buu colkan diray fa saarat isariya qoladii gaadada ahayd baa socday wa baynamaa hum saa'iruun iyagoo sii socda cali iyo colkii iltaqow bijaasuusi alcadow waxay la kulmeen cadowga basaaskiisa qoladii cadowga sahanka u ahayd ayay la kulmeen arsaluuhu ilaa khaybar waxa ay usoo direen ninkan jaasuuska ah khaybar qoladii carabta ahayd ee lagu duulay baa ninkan khaybar usoo diray liyacqida almucaahada si mucaahada iyo heshiis uu ula go-aamiyo maca yahuudiha qolada yahuudda khaybar degan ayaa lay heshiis la soo qoro warkana inoo keen bal halku wax marinayo kii bay dhexda ka qabteen fa alabuu minhu asxaabtu waxa ay ka dooneen an yadullahum cala alqawmi inuu cadowgii tusiiyo wahuwa aamin isaguna waa aamin waxay yidhahdeen aamin baanu kaa dhigayna macnaha ku dili mayna adiga basaas inkastoo toon dee ognay laakiin waan ku daynaynaa taa waxaanu dhaafsanaynaa inaad kuwii aada ka socotayna tusiso ee aanu duulimaadka ku ahayn intaasaanu kaa codsanay haddii kale oodna tusi weydo waa dhimanaysa labadaasuu isku doorsamay fadallahum wuxuu tusiyey calaa mawdicihim meeshii ay deganaayeen oo markii ay iyaguna ogaadeen inay soo dhow yihiin bay yaaceen fastaaqa minhum minhu lmuslimuun muslimiintii waxay soo kaxaysteen nacama alqowm qoladaa geeloodii geeloodii iyo xoolihii halkaa joogay ayay muslimiintu soo duubeen kolkii ay waayeen colkii waharaba arucaatu nimankii geeljirayaashiina way yaaceen qabiiladii lagu duulay waa kan kii sahankooda ahaa tusiyey intoo dhexda laga qabto markii ay colkii ogaadeenna kala yaaceen laakiin dee xoolihii miyay yaacayaan xoolibaa la helay cadowgiina buuruhu galay qabiiladii dhammayd faxadaruu qowmahum qoladoodii bay u digeen kuwii geeljirayaasha fadaakhalahum arucbu argagax baa galay watafaraquu way kala yaaceen ila waa qabiil qabiiloo garba simane waxba ay si uruursan kari waayeen markii lagu soo kadiyey midhba meel buu ka dhacay rucbi baa ilaahay ku turayay argagax farajaca almuslimuuna muslimiintii baa soo noqday waa cali iyo kooxdiisi wa macahum iyagoo wata hamsu miati baciirin wa alfa shaah waxay wataan shan boqol oo halaab iyo laba kun oo arya intaasay isku soo hagaajiseen boqolkii nin xoolay soo kaxaynba kari waayeen cidina kama dhigan wabadda allahu ilaahay baa kaga filaaday kayda almushrikiin gaalada shirqoolkooda falam yamuddu lyahuuda bishayin yahuuddii waxba way ku caawin kari waayeen iyagii baa wax la dhacayba xoolahoodii la kaxaystay iyana hawada u baxay waaya falam yamudu lyahuuda bishayn yahuud waxba way ku tari kari waayeen yahuuddii ay lahaayeen waxbaanu idinku tarayna ku tari kari waayeen bishaa shacbaan ee sanadii lixaad labadaa col ayuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam qola toddoba boqola oo uu hogaaminaya asxaabigii jannada lagu bushaareeyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo boqol nin qolo ah oo caliy bnu abi aalib oo isna khulafadii ka mid a ah, uu hogaaminayay geel duq baa loo tumaayo ragga u waaweyn ayaa horkacaya oo naftooda quunaya dadka kalena way ku dayanayaan sidaasuu ahaa jihaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar walba jihaadkiisu ma ahayn mabda'u dafci laakinahu mabda'u rafci macnaheedu yahay mu ahayn iska fujin macnaha weerarka ma waxaa loo galaa iska fujin iyo iska dulqaadin cadowga mise waa ka hortag ta ugu wanaagsan ee ugu fiican waxa weeye waa hujuub dagaalka waa wasiilada ugu wanaagsani difaaca waa kuwa idhaahdo waa hujuumka inaad meeshun sii fadhida ilaa inta lagu imanayo inaad halkiisa ugu tagto ayaa ka roon waa waxa imika u bixiyeen mar istibaaq bay xarbul istibaaq waa dagaalka hortag ayuu ahaa oo waxa ay maaragtay gaaladu meelahan muslimiinta ugu soo duulayaan waxay leeyihin wadamada iyadaa sidaa aamin ku noqonaya bayna haddaanu iska dayno muslimka oo kobcayo oo nuclear yeelanayo oo tacliin yeelanayo oo warshado yeelanayo oo halka iyagaanaan ku aamin noqonayn quwaddaa dhismaysa aakhirka marka ay kafadoodu naga rajaxanto halka iyaga noogu imanaysa ilaa adduunyada sunnadeedaa la yaqaanaa marka waa inaanaanu ogolaanin awoodda milatariga iyo awoodda dhaqaalaha iyo awoodda cilmiga saddexdaasay ummaduhu ku kala tagaane mid diin leiyo mid aan diinba lahayn waa inaanu saddexdaaba ka naafaynaa liannahu fiihi alamnu lqawmi nabadgelyada qawmiga ah ayaa saa ku jirta bay idhahdeen xarbulistibaaqi bay caynkaa ka dhigeen marka nebigu calayhi salaatu wasalaam mar walba marka uu ogaado gaaladu way badanta laakiin kuwa riman isaga ee kusoo fikiraya kolkuu ogaado kuwaasu ka bilaabaya iyadoo lagaba yaabo qaar kale inay ka sokeeyaan waa siyaasadii rasuulka sala allahu calayh wasalam siyaasadiisa waxaa kamid ahaa gaalka afka xun ee qurunku ka soo kabacayo inuu isagana ikhtiyaal ku sameeyo oo halkiisa uu ku aamusiyo sidii kacbubun ashraf ninkii la odhan jiray ayaynu kusoo soo marayna ee kooxda kooban uu u diray halkiisa kusoo aamusiinaya mid kaleo isagana yuhuudda ka mid ahaa ayaa halkan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid u diray si ista halkiisa loogu aamusiiyo oo gaalkii madaxda ahaa kolka uu ogaaday in la ikhtiyaalayo ee kii kale ee colweynihii ogaaday in lasoo weerarayo mid waliba afkiisaa juuqda gabaya halkaasuu arga argagax baa ku dhacaya qatlu abiraafic abiraafic iyo dilkiisii nebigu u ikhtiyaalay abiaafic waa kan dee kuu sheegi doonaa waa yuhuudi yahuudi buu ahaa uray oo dhaqaalaha xajin waayo o dhan walba u riday wa kaana almuxarik ka dhaqdhaqaajinaya wuxuu ahaa ee ka dambeeyey liahli khaybar khaybar qolada boqol iyo konton kiilo meelahaasay waqooyi ka xigtaa madiine nimanka halkaa degana yuhuudda ninka dabada ka soo wada soo xudha xudhaynaya ayuu calaa ah, xarbi lmuslimiin muslimiinta si ay ula dagaalamaan ninka kicintii abaabulka kusoo samaynayey ayuu ahaa ninkani aburaafic baa la odhan jiray wahuwa sayiduhum madaxdoodu ahaa waa aburaafic salaam ibnu abilxuqayr magaciisuna waa ka ah waxaa la odhan jiray almulaqab waxaa lagu naanaysi jiray taajir bitaajir ahli lxijaaj ganacsadaha reer xijaaj ninka ugu maalqabeensan buu ahaa xijaas dadka ku nool ugu dhaqaalo badan limaa kaana lahu wuxuu lahaa min almahaarati xirfad buu ulahaa fi tijaarati ganacsiga xagga ganacsiga marka la eego nin dhaqaalayahana buu ahaa oo lacagta samayn yaqaana ila waa xirfad tijaarad la barto iyo mihnad marka aqoon buu ulahaa wa kaana daa tarwatin wuxuu ahaa nin markaa dhaqaalo leh daa tarwatin daaila dhaqaalo fara badan buu ahaa tarwadu dee waa maalka iyo adduunka daail maalka weyn weyn maal markaa weyn oo culus buu ninkani lahaa yuqalibu bihaa wuxuu ku soo jiidanayay quluuba alyahuudi nimanka yuhuuddaa qalbigooda kamaa yuriidu siduu doono yuhuudda qalbigoodu maalkaa kusoo soo jiidanaya kolba dhankuu doono u jahaynayo yuhuudda kol xaggan u kaxaynayo kolle xaggan u kaxaynayo yahuud xoolaar wahawaashaan fantadaba lahu wuxuu u naadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam man yaqtuluu ciddii dili lahayd buu u unaadiyey uu naadiyey macnaa wuxuu ku yeedhiyey oo i war kumaa loogu duceeyaa ninkii abi raafic la odhan jiray yaa ninkaa dhowr nin baynu u baahan nahay oo halkiisa ugu taga eh yaa soo aamusiiyey waa masaafo dheer baa la soconaya cadow baa la dhex maraya hal shaksina waa loo jeedaa qalcadna wuu ku jiraa oo nin madaxahoo dhaqaalo laho weeye madaxtooyadiisi joogo qalcad ku jira ninkaa waxaa la doonayaa in la la dulbaxo oo lagu habsado halkiisa lagu aamusiiyo xirfad kasta oo la wasiilo kastoo la maraba yaynu ugu ducaynaa ajaaba lidalika khamsatu rijaal shan nin baa gacanta taagay oo yihi annaga nagu duceeka raggaas waxay ahaayeen min min alkhasraj qabiiladii ansaabta kamid ahaay khasraj loodhan jir ansaabta awsiya khasraj bay ahaayeen sacd bnu mucaad iyo sacd bnu cubaada ayaa madaxa ka ahaa midhibo qabiilo waaya ra-iisuhum shantan waxaa madax isu dhigay cabdullaahi ibnu cafiik asxaabiga la odhan jiray kuwa kalena waa cabdullaahi ibnu unays abu qataad mascuud ibnu sinaan alaswad ibnu khusaaci shantaa nin weeye shantaasoo cabdilaahi madax u yihi ayaa yidhi ninkaa annagaa masaafadaa dheer iyo meeshiisa iyo reerkiisa iyo colkiisa ugu dhex tegaya waay iyaba waa caja liyakuuna lahum si uu u noqdo oo ay u helaan milu ajri ikhwaanihim walaalahood ajrigii ay heleen oo kale walaalahaasoo min alaws reer aws ahaa qabiilada kale ansaareede reer aws la yidhaahdo si ay walaalahoodii ka tirsanaa intii ajri ay heleen kuwana u helaan kuwa ajriga helay waa kuwee reer awsi aladiina qataluu kacba bna lashraf kacbo bnu lashraf kuwii dilay warayn usoo marnay kacbu bnu ashraf qoladii dishee u nebigu iyagana sidan oo kale ugu duceeyey yahuudiga ah mufsidka ahaa aws bay ahaayeen show qolada reer khasrajna iyaguna hoostay ka milmulcunsanaayeenoo waxay lahaayeen war inaguna maxaynu ku quusanaa qoladana way naga magac weynaadeen wuxuu ku uhi sheekhu taasuu yar taxliiliyo fa ina min nicam illaah ilaahay nicmooyinkiisa waxaa ka mid ah calaa rasuulihi rasuulkiisa uu siiyey waxaa ka mid ahaa ana alawsa waalkhasraja labadaa qabiilo ee reer ansaareed yatafaakharuuna waxay isugu faanayeen bimaa yafcaluunahu waxay samaynayaan min tanfiidi raqabaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo inay fuliyaana wuxuu nebigu jeceliyay tanfiidku waa fulinta raqabaadkuna waa jacayl rabitaanada nebiga fulinteeda ayay ku tartami jireen labadan qabiilo waxuu nebigu jeceliyey markay soo helaan qola waxay odhan jireen qolada kale intaanay fulinin inagu aan fulino macnaha tartan qabiil dhinaca wanaagsana buu ahaa falaa tacmalu lawsu camalan qabiilada reer aws camal may samayn jirin ilaa ijtahada ila ijtahada alkhadraj fii mili reer khasrajna taasoo kale ku dadaalaan haddii nimanka reer aws tallaabo ay la yimaadaan reer khasrajna waxay idhaahdaan inaguna too kale tanoo kale ilaa cunsurkani waa cunsur cajiiba ah. dadka markuu iskaga yaro beegan yahay laakiin wuxuu ku wanaagsan yahay markuu xagga eh, saxdaa ushaqaynayo xagga roonka haddii aan ushaqeyn raidka ushaqaynayo waa wanaagsan yahay oo dee dhinaca khayrka ugu adeegidiisa reer hebelba waxaa sameeyey aan samayno bal xaggaasu hadaynu isticmaali lahayn baashan eh, aynu maaragtay naga buuxsanto wax badan baa khayr ay yeelan lahay reer hebel waday sameeyeen aan samayna jaamacad bay sameeyeen iskuol bay sameeyeen masaajid bay sameeyeen dee xaggaa u shaqayso yaa way roonaan lahayd marka reer aws baa ninkaa soo dilay yahuudigii kacbun ashraf reer khasre mid aynu ku quusanno waa inaynu helaa naadintii ugu horreeyay nebigu naadiyeyba shan baa gacanta taagay dabeedna cabdillaahi buu madax uga dhig wuxu i de waydinka ah fa amara rasuulu sala allahu alayhi wasalam bidalik nebigu arrintaasu amar ku siiyey ninka lasoo aamusiiyo ilaahay iyo rasuulkiisiiyo mu'miniinta nabadgelin waayo isagoo masaafadaa jooga ee dhaqaalihiisa ku bixinaya sidii islaamka loo burburin lahaa dowladda islaamkana loo baabi'in lahaa amarkaa markuu nebigu siiyey amar milatarioo baxti ahoo keliya ma ahayne dardaaran alla kacabsidaa la socday bacda an wasaahum intuu nebigu u dardaarmay anlaa yaqtuluu waliidan ha dilina buu hi adoon wala mra'atan ruux dumarana ha dilina waxba kale cid kale ha u bambixina waa taar eeryada ah, yoolkiinu waa ninka ah fasaaruu way socdeen xataa aatow khaybara khaybar bay yimaadeen meeshii ninkani deganaa faqaala cabdullahi liasxaabi cabdilaahi baa afartii nina kale ku yidhi cabdillahi waa ninkii madaxda ka ahaa cabdillahi bnu catiiq qalcaddii ninkii bay yimaadeen gabaldhicii baa lagu soo beegay wuxuu ku yidhi markii ay albaabkiisii ag yimaadeen makaanakum halkan iska sii jooga difaaciisi hada bui difaac fainii munaliqu lilbawaab ninkan bawaabka waxaa la yidhaha gate kibarka albaabka ilaalinaya waashmaanka albaabka ilaalinaya ayaa bawaab la ydhaha kaasaan u tegayaa bu qalcaddu ilan dayr weyn bay leedahay meel qura laga soo galaa marka kaa albaabka ilaalinayaan utegaya wa mutalaifun lahu waanaan isu yaro qarinaya lacallii adkulu inaan bal galo qalcadda qalcadda waxaan doonayaa inaan galo iyadoo ninkaasi aanu i garanaynin inaan galo waktigii baylahada lasoo xaraynayay dad iyo dunyada lasoo xaroonaya ee xolaa intoo lasoo xareeyey dadka eriyada ku hoydaa qalcadda soo gelayeen buu ayuu doonay inuu dhex raaco uu dhex raacinayo mutalaif walyatalaaf si aayaddu sheegaysa mutalaif waa isu qarinayaan lacallii adkul bal si aan u fa aqbala markaasuu soo qaabilay qalcadii xataa danaa min albaab albaabkiibuu kusoo dhawaaday geedhkii weynaa ee debadda uma taqanaca bihawbin maruu soo hagoogtay kaanahu yaqdii xaajatahu sidii wax kaajay oo kale halkaa qalcadda barbarkeedaa ayuu intuu yar hagoogtay sidii wax kaadilowga u laabay ayuu halkaa yar kamburuursaday waqad dakhala annaasu dadkii meesha gelayayna way iska galeen markaa waashmaankii wuxuu u qaatay kan meesha kambaruuraana dadka soo xaroonaya inuu ka mid yahay fahatafa bihi lbawaab waashmaankii baa u yeedhay hatafa haatufku ila wax dhawaaqay un raashmaankii baa u yeedho wuxuu yidhi isawaaba intuu doonaye udkhul yaa cabdallah waar addoonka ilaahay halkaa fadhiyow ninka halkaa fadhiyow soo gal in kunta turiidu dukhuul haddaad doonayso inaad meesha soo gasho fa innii uriidu waxaan doonayaa an uqliqa albaaba albaabka in aan xidho warninow dadkii meesha kusoo xaroonaya haddaad tahay albaabka waan xidhayaae ayaar soo gal waashmaanna ilaa ninkani waa nin caajisan oo in badan u xilaalinayo oo inuu nasaabuu rabaa heegan unbuu ku jiraa heeganka inuu ka baxuu doonaya way karaahaystaan waashmanada had iyo deer koorxus koorxu socodka ninka la idhaahdo dhan war adeer soo xarood buu meeshaan iska xidhnay ninkii dhammaa colka u ahaa ayuu aayar soo xaray <clears throat> fa dakala daf baabuu soo yidhiba isagoo hagoogtiisii ku jiqa wakamana markaasuu isqariyey oo qalcaddii hore ugumuso ugumuu soconine eer iyo dayrkaabuu dee ku laabtay meel buu ku laabay kamana kamiinku waa isqarinta wey xataa naama albawaab kii albaabilaaliyaha ahaa ayaa iska seexday isna dadkii guryaha galayna way iska wada seexdeen marka dee isagu ninkan uu eeganaya waashmaanka ahoo markuu gurigii soo xidhay ayuu eeganayay furayaasha halkuu dhigayo furayaashuna sidan ma yaryarayna bahlo dhaadheer ayay berigaa hore ahaan jireenoo dee fuud barhkiia oo albaabo waaweyn sidaa looga qabqabsiiyo ulaha laaleeg ayay ahaayeen markaa meel buu suray waashmaankii furayaashii kolkuu soo wada xidho geedkii debadda iyo kuwii horeba waaya faakada almafaatiix furayaashii buu soo qaatay markii waa ishmaanku sugay buu ka soo qaatay wa fataxa wuxuu iska furay albaabkii dabadiis liyashula lahu lharb si orodku uu hadhow ugu suuro galo albaabkan dabadda ayuu intuu furay ayuu aayar ballaqay si hadhow markuu deg deg usoo baxo aanay meesha ugu xidhmin ama saaxiibadiisii kale markay usoo gurmanayaan ay dhaqso ugu soo galaan oo waa kuwan tuugtu had iyo jeer marka ay guri usoo dhacaan halka u horeeya ka bilaabaan waxa weeye albaabkay furaan albaabku ballaqaya horta intaanu hawl kala bilaabin <laughs> waa farsamo la isla yaqaano <clears throat> waaya uma tawajaha ilaa beyti abi raafic ninkii abi raafic la doonayey aqalku fiiladu ku jiray buu dhaqaaqay wasaara wuxuu uu socday yaftaxu alabwaab albaabuu furaya allatii albaabadaasoo tuusilu ilayhi gaadsiinaysa ninkani meel dambuu ku jiraa albaabka koobaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad baa la furaya intaaba wuu soo furay ninkani isagood garan karaysa dee nin meesha qariibkuah inuu yahay oo tijaabada uu maraya iyo weliba nin indha daranna uu ahaa oo indhihiisu aanay aada u fiicnayn markaa haddana sabir iyo geesinimo ayuunbu wax ku wadaah gees ilaahay ma xidho marka alabwaab alatii tuusilu ilayhi albaabada ninkan gaadhsiinaysa o dhan ee aan ahayn kii dabadda ayuu furay kolba furuu ku eegaya ka u furaabuu kusoo furay intaa wuu farsamo soconaya wax sanqarabu iska ilaalinaya wa kulamaa fataxa baaban kolkuu albaab soo furaba aqlaqahu min daakhil xagga hoose ayuu ka xidhaa si aan dabadda looga soo gelin waa albaabadii gudahee maksinada markaa kolkuu mid farsameeyaba uu soo hoostu ka xidhaa si ay isaga isugu keliyeysana la isugu iman xata intahaa ilayhi ilaa uu isagii gaadhay oo qolkii hurdada jooga fa idaa huwa fii baytin mudlim wuxuu ugu tegey maksin madow lawa dhagarqabe eh isagoo jooga wasada ciyaalihi ciyaalkii dhex hurday iyo afadii falam yumakkinhu tamyiizu inuu kala soocaa way suuroobi weyne dumarkii iyo ciyaalkii iska daanagu ku amranaa farsamuu sameeyey markaasoo fanaadaa wuu dhawaaqay yaa abaa raafic waryaa abuu raafic buu hi abuu raafic qaala wuxuu uhi man war waa kuma fa ahwaa bisayfi markaas seeftii buu la tiigsaday naxwa sawti halkii uu ka yeedhiyu ka dhawaaqay waaye maksin madow dumar iyo caruur qaylinayaa joogaan isagiina uu indhadaran yahay waxaasa isugu hagaagay falam yugni shayan waxba muu faa'iideyn uu la seegay markaa hore wa cinda dalik halkaa markay marayso qaalat imra'atu afadiisii baa mid balaayaaba ahaydoo waxay tidhi haadaa sawtu bnu catiik codkaa aan maqlayaa waa ninkii cabdillaahi bnu catiik la odhanaya madiine joogay codkiisii baan maqlaya meelay ku taqaanayba qaala lahaa aburaaficii baa dhawaaqo wuxuu yidhi sakilatka ummuk hooyadaa kaa goblanta goblantae wa ayna ibna catiik alaan ibna catiik xagguu imika joogaa boqol iyo siyaado kilomitr buu inoo jiraaye maxaa aqalkeenna ibna catiik soo geliyey buu ku yihi habarti naa iska aamus waad khaldanta facaada cabdullah ninkii cabdullaahi ee qaa'iduljeeska haddana wuxuu celiyey linnidaa dhawaaqi mugayiran sawtahu isagoo codkiisii bedelay oo kolkii hore malaa s w-gu ka dhawaaqaya f m-ta <laughs> meel mawjad kaleu ka yeedhiyey mawjad kale mawjad kale kaleu ka dhawaaqay qaa'ilan markaa wuxuu leeyahay maa haada sawtu codkaasi muxuu yahay aladi markaa wuxuu hi facaada cabdullaahi linida codkiibuu celiyey muayaran sawtah isagoo codkiisii bedelay qaailan wuxu uhi ma haada sawt war codkaasi waa maxay alladii nasmacuhu ya abaa raafic abu raafico codkan aanu maqlaynaa waa maxay war abu raafic ninka meesha ka hadlay muxuu ahaa wuxuu iska dhigay qof caailadiia qaala wuxuu uhi liumnika lweylu hooyadaa guuldaraa usugnaatay wiilku waa guuldarada war hooyadaa kaa goblantae inna rajulan fi lbeyt guriga nin baa ku jira darabanii bisayf seef igu dhuftay buui war guriga nin baa ku jire iska ilaali waay u cumooday mid isoo gurmaday iyo wax ayaabuu qaatayda markaas wuxu uhi meesha waa layna weheliyaa isna intaasuu doonaya facamida ilayhi haddana wuu ula dhaqaaqay xaggi fadarabahu darbatan ukhraa mar kale ayuu ku eegay seeftii lam tugni shay-an oo wax badan aan geysan macnaha kow kagamay siin fatawaaraa markaasuu dabeedna isa sii qariyey wuu sii libdhay meel gulca buu sii galay meeshuna waa madowda uma jaa'ahu haddana wuu kusoo laba kacleeyey kalmuqiifi isagoo iska dhigaya gurmad wagayara sawtahu codkii buu mar saddexaad bedelay mar saddexaad ayuu mawjadii uu ka hadlayey ayuu bedelay kolna wuxuu iska dhigayaa cod weyn kol cod yar buu usaaraya mar mid dhexe fawajadahu wuu helay mustalqiyan calaa dahri isagoo dhabarka u dhacay darbadi ku dhacdayoo ase laban oo xaggaa u yaro geylaansameed ayuu degan degantii ayuu dul baxay fawadaca sayfa calaa batnihi seeftii ayuu caloosha kaga qabtay markii uu hubsaday wa taxaamala calayhi markaasuu ku hinjiyey kusii cadaadiyey xataa samica sawta alcadmi ilaa uu laftii dhabarka sanqadheedii maqlay aa mujaahid tegey wey maaha nin naxaya intuu seeftii qaniisiye caloosha ayuu ku cadaadiyey isagoo qaylaya hogaasaa jagagacdii lafta dhabar ku maqlayiyo inuu maaragtay kala gooyo caloosha isagoo wixii doonaya ha ku dhaceen laakiin ka nebiga dhibay unbuu rabaa horta inuu marka nasto meeshay doonaysa isaga ha kala dhacdo markuu ku hubsaday inuu kow kaga siiyey uma kharaja min albeyt ayuu gurigii dee albaabo mar iska soo furay albaabo mar ayuu iska soo furay wa kaana nadarhu daciifa cabdillaahi bn catiiq araggiisuna iska yar wuxuu ahaa habeenuu lahaa fawaqaca wuxuu ka soo dhacay min fawqi sulam salaankii sare ayuu ka soo dhacay fakasarat rijlu wuxuu ka jabayba dhaadka ama dhudhunka ayuu ka jabay facasabahaa bicimaamati marka eh, dayla nin weyne waa kii xal keene wuxuu ku maray cumaamadiisi cumaamadiisii buu aada ugu duubay meesha si uu maaragtay u yar tukubi karoo meesha uga bixi karo uma indalaqa ilaa asxaabi asxaabtiisii buu gaadhay oo halkeer iyaguna ilinka tubanoo difaac ku jira wa qaala markaasaa wuxuu ihi annajaah war hala fakado war fakada buu ihi fakada qutila waa la dilay wallaahi abu raafic ninkii abu raafic dhimay dhidinku baxsada buuna isbadbaadiyey haddaba ilaa cid kale shaqadoodu ma ahayn shaqadoodu wuxuuna ahayd ninka fandalaquu ila rasuuli rasuulkii bay utegeen sala allahu calayhi wasalam waayo isaga waxay kari karaanba afartoodu inay xamaalaan kol haddii xabadkii ay ku quusteen afartan baaba isaga kari karaba ninkan jaban ee dhaawacooda inay xamaalaan oo iska nasiyaan nabigena sidii ugu tegeen faxadatuuhu way u warrameen in dee ninkanna jaban yahay ninkiina ay soo dileen uma qaala licabdillaahi nebigu cabdillaahi wuxuu ku yidhi ubsud rijlak war bal cagta kala bixi mujaahid cagta kala bixi famasaxaa calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu gacantiisii barakaysnayd unbuu sidaa u mariyey fakaannahu cabdillaahi waxaa la moodaa lam yashtakihaa inaanu kaba xanuunsaninba qadu weligii wacaadad waxaanay noqotay axsana mid ka wanaagsan maa kaanat sidii horay ahayd lugtii iyada ahayd nebigaa dhakhtariyo wuxuu uhi lugtani kol hadday jihaad ku jibtay waynu masaxaynaa waynu kabaynaaba saa u kala bixi dabeedna waa kaa kaawiyadiisii mariyey lafina siday u kabanto u jabto uma kabantaa la odhan jiraye tan waxaa lagu yihi sidii berigii hore ahayd imikay ka adagta <laughs> wuxuu ku yihi axsana maa kaanat markii ay u adkayd bay noqotayba adinkani maaha sidii hore umay umay noqonin sidii jabidii caadiga ahayd waxay noqotay adin aanu weligiiba wax ka noqon waa mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa sidii caliba u yihi war cali calime u yihi cali kolkaasaa layidhi m uu bakooraysan yahay dagaal baanu doonaya inuu horkaco maca bakooradiisa u yeedha buui dabeedna isagoo indhahaba isku hayo kalaba qaadi karayn buu ugu tufay nebigu calayhi salaatu wasalaam kolkaasay u cadaadeen uu usiraaday sidnaa kicalka horkaca ah. mucjiso nebi weye sala allahu calayhi wasalam marka waxay salay nebigaas oo ilaahay saa mucjisaadkaa usiiyey iyo jiilkan ama qarnigan qaaliga ah ee naftooda iyo maalkoodaba uhuray raalli noqoshaha ilaahay iyo rasuulka raalligelintooda waa qoladaynu xalayta ka soo warramayna asxaabta ahaa caqiidada aynu kusoo qaadanaynay macnaha casharada iyo cibarka ay dhigeen caalamkan baa tan ah oo dadka cadowga ah had iyo jeer waxyaabaha irhaabka iyo argagaxa ku abuuri jiray tallaabooyinka asxaabta qaybka ahaa fandur eeg buu ku uri sheekh kitaabkan qoray racaaka allah ilaahay haku ilaaliye bal waxaad u fiirsataa ilaa maa kaana waxa ay ahaayeen calayhi lmuslimuun muslimiintii hore waxay ku sugnaayeen oo ahaa maxay min istishal almasaacib masaacibtu waa waxyaabaha adag arrimaha adag ayaa ayay sahashan jireen arrimaha adag mataacibta iyo masaacibta iyo masaaibta ayaa istishaal way la sahlanaayeen wey musiibo kastaa la sahlanayd maadaama mar haddii ay tahay arrintaa adagi fii irdaai rasuuli illaah inay rasuulka raalligeliyaan faradia allahu canhum waardaahum ilaahay raali geliyo haka raali noqdo marka ninkaa isagaana halkaa ayuu nebigu ku aamusiiyey calayhi salaatu wasalaam waa taa ay maanta markii dadka muslimiinta iyagu idhaahdeen may caalamku isnabadgeliyeyo wax dhibi ma jira inagu waxbay irhaab noqon mayno oo adiga arkaya maalin ba ay ku odhanayaan yahuuddu nin eh, ka mid a ah, dee maaragtay eh, filistiiniyiinta oo mas-uuliyiintooda iyo acyaantoodii iyo mujaahidiintooda ka mid a ah, ninkii ay dareemaan inuu ka run sheegayo mabdiisaba saaruukh bay la eeganayaan isagoo magaalada dhex maraya ama stiker yaroo satelliteka ku xidhan ha loogu nabo ama mobile ha lagu hogaamiyo ama mid basaasi layr ha ugu shidee maalinba midbaa gaarigiisa lagu ololinaya saasay ku dhamaanayaan ee ku soconaya marka sidaasuu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam marka uu nabigu leeya wanusirtu birucbi masiirata shahri cadowgu wuxuu iga baqi jiray bil muddo la socdo anigoo u jiru halkaa kasii baban jiray oo uu ka baqan jiray baqahani muu ahayn mid mucjiso oo qura laakiin mid tallaabooyinkana buu ahaa isagaa u tegayey ragga noocana buu dirayay duulimaad buu samaynayey wuxuu mid dhimbiila sidaa uga duulayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waaya marka macnaheedu waxa wey dadka muslimiintii waxay adduunyada karaamo iyo sharaf ku noqon karaan cidday ka ammaan waayaan kolka iyagoo dawladahooda iyo shucuubtooda wada socda oo aan u kala baxayn in iska celiyaan markaasa la tixgelinaya qisadaasina saasay ahayd marka ninkaa kacbuma ashraf loodhan jiray yuhuudiga ahaa iyo yuhuudigan kale aburaafic abalaaba arrinkooda halkaasu ku aamusa walamaa qutila aburaafic bul sariya tanna waa koox kale cabdullaahi ibnu rawax ayaa hogaaminaya waa reer ansaareed weeye cabdilaahi waa gabayaagii nebiga gabayaana waa yahay caabidna wuu yahay mujaahidna wuu yahay oo af iyo adinba waa ku difaacaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam walamaa qutila abu raafic ninkan abu raafic haddaba markii la dilay ya Ah, waxaa maaragtay kacbaad taasi waa khaa wey waa gef ah, shaarixuba uu sheegaya fi lsli kacbun wahuwa khaawn nusqooyinka qaar bay kacbun ku taalla waa khalad buu ku waayo kacab meesha kumaynu hayne aburaafic baynu hayn markii aburaafic la dilay asxaabtu sidaa u dileen yahuudiga ah walla alyahuudu makaana yahuuddu halkiisii waxay madax ka dhigeen usayr ibnu rizaab in magacaa haddana la idhaahdo ilaan sharwadeenku ma dhammaadee ay yidhahdeen kol haddii kii hore allaystay kanaynu madax ka dhigna moxamed waxay naga celiyaan hello nin adagoo kale halkii aan gelin usayd ibnu risam nin la idhahday halkii soo dhigeen nebigu markaa dee bustaha uun iskama huwane u wareysanaya xabashidu wareysanaya farisiyiintu wareysanaya reer ruumbu wareysanaya carabtu wareysanaya meel walba war buu diraya macluumaadkiisu aad bay u sarreeyaan mid ilaahay usheegaiyo mid aadam u sheegaba fa arsala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu diray haddaba man cid buu diray yastaclimu lahu khabara warkiisa usoo sugta wuxu hi war nimankii nin kale ay boqradeen yuhuud bal ninkaa ah, macluumaad halaynooga keeno cid buu dirayaa aan la daadayn sirdoon kastoo la sheego kiisaa ka sarreeya waayo sirdoonada kale dee inta badan waxaa laga yaaba ina ama maslaxad iyo maal iyo waxaa ku shaqaynayaan ama mabaadi kooban laakiin sirdoonkani waa mid yimaan ku shaqaynaya oo isaga wax allo wax lagala bixi karaya aanu jirin sirdoonka nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo marka yastaclig cid warkiisa soo sugtuu tag alqaa waaya fa jaaat lakhbaar warkiibaa nabiga waxaa loogu soo celiyey biannahu qaala liqawmi ninkii gaalka ahaa tolkii baa wuxuu ku yidhi kii la boqoree dambea tolkii wuxuu ugu khudbadeeyey sa asnacu bimuxamed muxamed waxaan ku samayn doonaa maa lam yasnachu waxaanu ku samaynin axadun qabli cid iga horreysay kol hadduu aburaaficeeni dilay adn halkan kaga ammaan weynay kol haddii aniga la magacaabay maxamed waxaan ku samayn doonaa waxaan hore loo maqal intaa ayaa kasoo neeftay ninkaa isaga ah eelaayadaasaa kasoo neeftay waxyaabaha uu markaa ku samaynayana lagu wax ka yar biniixiyey wuxuu hi asiiru ilaa katafaan qabiilada weyn ee katafaan la yidhaahdaan xaggeeda tegi faajma waa qabiilo weynoo carbee faajmachum waxaan usoo ururin doonaa oon ku maalgelin lixarbihi siday maxamed ula dagaalami lahaayeen wa sacaa fii daalika arrintaana wuu howlgalayba markii la yidhi warkaasuu ninkii sheegay xidhiidhna kolkiiba waxay yeesheen qabiilada weyne reer katafaan colka ahayde intaa ayuu nebigu markiiba sugay masii fadhiyayo kolkaa ilaa inta madiine la imanayo wuu ka hawlgalay haddana laakiin farsamo kale ila waa wa waa siyaasad wey siyaasaduna marba marna xadhigga waa la geejinaya marna waa la dabcinaya marba dhan baa loo dhigaya masaalix iyo mafaasid mafsadadun baa la iska ilaalinaya kolba dhinaceebaa maslaxadda islaamka ku jirtaa ma heshiiskay ku jirtaa ma ballantay ku jirtaa ma waxay ku jirtaa in aamusiintaa ah, la sameeyo ma in koox saasay u soconay ma in iyaga la kala jebiyoo la isku diro de waa siyaasad waa siyaasad laakiin islaam loogu adeegaye mid shaksi kusoo soo baxaya ama wax lagu cunaya ama dad lagu fasahaadinaya maaha sida siyaasadaha caalamka loo yaqaani marka fa arsala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu diray cabdallahi bna rawax alkhasraji asxaabtii reer madiina reer bani khasraj nin ka midoo gabayaayahoo baris oo cabdilaahi la idhaah ayuu diray fii alaaiina min alansaar ansaartiisii soddon ka mida buu horkacay wuxuu markaa u diray listimaalatihi si uu ninkan usoo jiido istimaala maala wuu soo leexda wey istamaala wuu soo leexiyey ninkan isaga ah aan gacanta ku dhigne fayska hore waxaad ka bilowdaa inaad huuga soo sudhoo eh, uu inagu soo biiro waxba yaynaan la dagaalamayn horta halkaa ka duul fakharajuu way baxeen xataa qadimuu khaybar soddonkii asxaabi khaybar bay ka degeen wa qaaluu liusayr ninkii usayr ee la doortay bay ku idhaahdeen naxnu aaminuuna nabadgelyo ma helayna xataa nacrida calayka si aanu kuugu bandhigno maa ji'naa lahu wixii aanu u nimid arrinkaanu nimi aan ku bandhigne maadna nabadgelin qaala nacam waan idin daynayaa buui weliya milu dalik aniguna taasoo kale ma leey ilaan soddon nin oo hubaysan baa tihiine ballan ma ku qaadaysaan haddaan idin imaadayna idaan idilin fa ajaabuuhu iyaguna waa u jawaabeeno waxay dha ha anana waynu wada hadli karnaa aan isnabadgelin adna noo kaale ana waa ku imanaynaa iyo inaa waxbay siyeeni ballantaasaa la kala qaado islaamkuna ballanta waa lagu ogiyay inuu tixgeliyo uma caraduu calayhi waxay u bandhigeen fariintuu nebigu faray oo ah an yaqdima calaa rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam inuu nebiga usoo yimaado wayatruka uu iska daayo maa cazama calayhi waxaanuu go-aansaday oo min alxuruubi dagaalka ah dagaalka aad nebiga kula jirto nebigu wuxuu na soo faray inaad iska dayso waa ko oo waxaanaad soo abaabulaysa iyo qurunkan iyo qashaabuurkan aad ka baxdo fayuwaliyahu arasuul nebiguna wuxuu madax uga dhigi doonaa calaa khaybar eriyadan khaybar buu nebigu madax kaaga dhigi ila khaybar iyagu halkan ay ku oodan yihiin waatan laga qaado cashuurta iyo maalke heshiis kale iyaga lagula jira marka war nebiguu ku nabadgelinaya adiguna colaada georgi eriyadanna ile kolka horeba uu iska xuurtaysanayo iska ciidhiyanaya madaxa lagaaga dhigo adigaanu kugu ogaan doonaa intaasuu nebigu kuu sheegay la madaxnimaad u dhimanay fayaciishu ahluhaa bisalaam reer khaybarna nabadgelyaha iskaga noolaadeen intaynu isla jeeri lahayn faajaaba ilaa dalik sidaa ayuu aqbalay waay mudes madax laga dhigaa soo maaha oo khaybar sanaan madaxu a e waay aqbalay marka dabeedna waxaa loo geynayaa nebigii waxaan waanu isyar ilaalinaya u baqanaya dabeedna wuxuu yihi idinku soddon baa tihiin anana aanu soddon idinku raacno labadeennaa soddon aanu nebigii wada tagno ilaa inta nebiga la gaadhsiinayuu diidaya in la dilo wa kharaja fii alaaiina yahuudiyan soddon yahuudi buu soo kaxay kullu yahuudiyin mid kastoo yahuudiba radiifun limuslim mid muslima buu fanka u saaran yahay macnaa soddonka nin ee cabdilaahi watay waa soddon gaadiiday wataan soddon yahuudi baa markaas soo fan fuulay oo macnaa gaadi ama farasaada ama awre nin waliba nin buu kusoo lifaaqan yahay oo uu la soo fuulay gaadiidka soddon iyo soddon lixdan kaasoo wada socdaa soo dhaqaaqay nebigaa lagu soo socda wa baynamaa hum fi ariiq iyagoo waddada soo socda nadima waxaa murugooday usayr ninkii la odhanayay ayaa murugooday calaa majiihi imaatinkiisan uu nebiga u imanayu ka xumaaday ila shaydaan baa afuufaya waxa weeye naxli baa ku jira oo weli muu islaamin sida kalebuu maslaxadu wataa dabeedna cadaawadii baa kusoo baxday wuxuu ihi ma adiga oo aan ita sidan u itaal daran umaad maxamed hortegi waaya waalaada wuxuu doonay atakhalusa inuu ka baxo mimaa facala wixii uu sameeyey iyo ballantuu galay inuu ka baxuu doonay bilqadri ballanfur uu jabiyo ballanfur qadriga waa ballanfur uu sameeyey inuu colkii ku ballanfuraabuu doonay biman ammanuuhu dadkii nabadgelyada siiyey asxaabtaha inuu ku ballan furo ayuu doonay faahwaa marka isagu dee nin madaxa buu iso dhigo colkan madaxdii ninkii madaxdaa cabdillahi bnu rawax ee hogaaminaya la fuushan yahay gaadiid ahwa biyadihi gacantiisiibuu wuxuu ku tiigsaday ilaa sayfi cabdillaahi bni rawax cabdillaahi bni rawaxa seeftiisii ayuu hoosta isiri kala baxoo qoobta kaga dhufay faqaala lahu cabdullaahi cabdullaahina de waa ninan teenadiisu taagantoo feejige uu iska ilaalinayay markuu arkay inuu wax wadwado ayaa wuxuu ihi akadran ma ballantii baad ka baxday yaa allah cadowgii ilaahayow ballantii baad ka baxday soo ma aha oo adigaa isiga eh uma nazala buu ka degay wa darabahu bisayf seeftii buu boodada kaga dhuftay fa abaaxa markaasuu kala gooyey caamata fakidi bawdadiisa inteedii badnayd baa go'day isaguna uma turin ballanka waxaa la isu oofiyaa intay gaalada oofinayaan hadday ka baxaan waa laga baxaya tallaabadana waa looga horeynayaa ballan ima xidhno wey markaa intuu awrkiiba uga degay unbuu isagu seeftii la baxay baxayo wac wuxuu kaga dhuftay bawdada way kala gooday walam yalbas ma sii nagaaninba aan halak inuu dhintay inuu dhintay kama hakanin horay buu ka dhint uu dhiig baxay faqaama almuslimuun muslimiintii kalena intay gaadiidkii ka wada degeen calaa man macahu min alyahuud yahuuddii isaga la socotay bay ku wada kiciyeen oo lagu wada dhaqaaqay faqataluuhum way laayeen can aakhirihim kii ugu dambeeyey bay dileen way wada dileen wey wa haadaa taas caaqibatu lkadr ballanfurka abaalkiisu waa nooca soddonkiiba halkii bay dhigeenoo waxay dhaheen magaalaysa aakhira magaalaysa haddaba waa kaa wey war kale ma soo harin marka sidaasaa ninkii labaadna kii hore abu raafic arrinkiisii halkaasuu maray usayr ibnu rizaam ninkan la yidhaahdo isagana arrinkiisiina halkaasuu maray markay dee intaasoo tallaabo oo geesinimo iyo dhiiranaan iyo kalsooni ay ku jirta gaaladu arkaan mid waliba firdhab firdhab buu markaa haybsanaya allah subxaana wa tacaala